alxamdu lilah rab اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu cla rasuuli اllah wcla alihi waصaxaabatihi ajmaciin faxadaanii jamcu min ashuyuuhi aakhiruhum sheikhuna asheekh salix bn cbdillahi alcusaymiy gafar allahu lahu walahum jamica bisnaadi kuli minhum ila ismain caynan camr dinar can abi qaabuusa mawla cabdillahi bn camr alcaas can cabdillahi bn camr alcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi sala allahu alayhi waalihi waslem alraximuuna yarxamuhum araxman irxamu man fi lardi yarxamkum fi اsama wmin daraa'iq raxmati raxmat almucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'ihim usuula almutuun khasatan usuula xadiid almustafa warasuul mujtaba sala allahu calayh wcla aalihi waصxaabatihi ajmaciin bilfuuzi bisacaadati alcajl walaajil fahada huwa almajlis alثالث والأربعون من مجالس إقراء وشرح كتاب الوافي ما في الصحيحين في ليلة الاثنين الثالث والعشرين من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 wa tacaala baryo la baryo iyo rabbigeen oo loo soo noqda ayuu kitaabkan u kitaab yahay weeyaan fusuul ayuu ka koobnaan doonaa fasalka koobaad alfasl awal fadlu dikri dikriga alla uu leeyahay ayuu muxuu ahaa u baab yahay baabkan weyaan caawan insha allahu tacaala halkan baab umaan ku koobi doonaa kitaabka dualla qadaro waxaan sheegaya baabkan u horey oo fadli dikriga ah dualla qadaro baabu fadli dikri dikri fadligiisa ayuu baabkan u baab yahay xadiid sagaal boqol iyo toddoba iyo soddonaad can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasuulka al wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam ina allaha alla weyne ama ina lilaahi ina lilaahi alla weyne ay u sugnaatay malaaikatan malaaig wareegaan fi uruqi jidadka saa u wareegaan rondeeyaan yaltamisuuna waxay raadinayaan ahla dikri dadka alla xusa amaba ahelka dikriga dadka ah ayay barbaarayaan faidaa wajaduu haddii ay helaan qowman qola yadkuruuna allah alla xusayaan tanaadow ay su dhawaaqayaan majliskan aan waa min akbari majaalis dikri dikriga allah subxaana wa taala majaalis ugu weyn ayuu ka yahay qur meesha lagu barana ka meesha qofkuu ku wardina u fadhiyo subxaana alxamdulilah walaa ilaaha ila allah allahu akbar masaajiddaa ka mid ah dalika ah, meelaha khayrka lagu hayo ayaa majaalisa dikriga dhammaantood weyaan ma koobno yaanan loo fahmin majaalista xadrada ma ahan iyada kuwa majaalisa dikri maahan waa majaalis اlahwi meelaha ayaga ah, waa majaalis اlahwi wadari ladiina اtakhaduu diinahum huzuan walaciba qolyahan sala sooma arkin o sala waa majaalis ciyaar ee majaalis dikri allahuma an subxaana wa tacaala wamaa kaana salaatuhum cinda albeyti ilaa mukaaan forfori iyo wa tasdiyatan soo mahayn marka majaalistaas yaan loo fahmin waxaa laga yaaba in lagugu khaldoo la yidhaha dikriga majaalisteeda waa meelaha lagu xatreeyo ama meelaha mawaalidi lagu hayo taa majaalis lagwi weeye ama wa majaalis albidac ma ahan majaalis dikri maaha xaqiiqatan ayib fayaxufuunahum kadibna faida wajaduu haddii ay helaan qowman qolo yadkuruuna xusaan allah alla weyne tanaadaw ay soo dhawaaqaan halumuu war kaaliya ilaa xaajatikum dantii idinka maqneed waatane u kaaliya qaala wuxuu yidhi fayaxufuunahum markaasay ku wareejinayaan biajnixatihim garbahooda ayagoo garbahii malaa'igta wata oo muxuu aha garbahoodii sidooda ay tahay muxuu aha saas ugu wareegsanayaan saasay isugu wareejinayaan ila samaai dunya ilaa samada adduunyada ay saas u xiraan samadii adduunyadii iyo inta ayaga udhexaysa ay saa u qaala wuxuu yidhi intaas marka qofka markuu xaadirsada majaalisa dikriga inuu ku baaqi noqda uu jooga aad buu dhadhansanaya macaanida markuu dareema shaki ma lahan weyaan qaala wuxuu yidhi fayasalhum rabbuhum rabbigood ayaa weydiiya wahuwa huwa rabbina aclamu ka ogaal baday minhum xaggooda maa yaquulu cibaadii addoommayg maxay leeyihiin qaala wuxuu yidhi taquulu malaa'igtu waxay leedahay yusabixuunaka qaaladaas waa nabigeena yidhi alai slat slam taquulu malaigtu waxay leedahay yusabixuunaka way kuu tasbiixsanayaan subxana allah bay kuleeyihiin wayukabiruunaka allah akbar ay kuu leeyihin dartaa ay u leeyihiin wayuamiduunaka wayaxmaduunaka way ku mahadinayaan wayumajiduunaka ay ku sharfayaan oy ku ammaanayaan weyaan qaala wuxuu yidhi fayaquulu wuxuu dhihi hal ra-ownii miyay arkeen aniga oo rabulciza ah qaala wuxuu yidhi fayaquuluuna malaigtu waxay dhihin qaaladaas waa nabigan cala sl slam fayaquuluuna malaigtu waxay dhahayaan laa may wallahi baan ku dhaaranay maa rawkuma ayna arkin qaala wuxuu yidhi nabigeena fayaquulu rabbi wuxuu dhihi wa kayfa bal ka warrama low low ra-wk haddii ku arkaan kaanuu waxay ahaan lahayn ashadda kuwa darnaan badan laka adiga cibaadatan cibaada wa ashadda darnaan badan laka adiga tamjiidan sharfid iyo muxuu ahaa ku ammaanitaan wa akara badnaan badan laka adig tasbiixan inay ku tasbiixsadaan aad bay usii badin lahayen weyaan qaala wuxuu yidhi yaquul wuxuu rabbi famaa yasaluunanii maxay weydiin weydiisanayaan qaala wuxuu yidhi yasaluunaka aljanna rabbi o janna ay ku weydiisanayaan ilahu jannana sii allahuma inaa nasaluka aljanna allahuma inaa nasaluka aljanna allahuma inaa nasaluka aljanna famaa yasaluunani maxay weydiisanayeen qaal wuxuu yidhi yasaluunaka aljanna janna ay ku weydiisanayeen qaala wuxuu yidhi yaquul wuxuu dhihi rabbi wahal ra-wha jannada miyay arkeen qaala wuxuu yidhi muxuu nabigeena yaquuluun waxay dhihi doonaan malaa'igta ama ay leeyihiin laa maya wallahi baan ku dharanay yaa rabbi rabbiyow maa ra-wha jannada mayan arkin qaala wuxuu yidhi yaquul wuxuu dhihi rabbi fa kayfa xaaladsay ahaan lahayd ama say noqon lahayeen low anahum ayaga ra-w haddii ay jannad arki lahayeen qaala wuxuu yidhi yaquuluuna malaigtu waxay kuwa darnaan badan calayha dusheeda xirsan dadaal ay ku dadaalaan wa ashada darnaan badan laha iyada alaban raadin ay raadiyaan oo ay sii darnaan lahayd weyaan o acdamu kuwa weynaan badan fiiha iyada raqbatan doonid ay doonaan qaala wuxuu yidhi famima fa maxaabay yatacawaduuna ilaahay ay maxaa ay ka magangelayaan maxay iga magangelayaan qaala wuxuu yaquulu waxay leeyihiin malaa'igtii min annaar naar bay kaa magangelayaan qaala wuxuu yidhi yaquulu rabbi wuxuu dhihi wahal ra naarti miyay arkeen qaala wuxuu yidhi nabigeeni yaquuluuna malaigtu waxay leeyihiin laa maya wallahi baan ku dhaaran yaa rabbi rabbiyow maa ra naarta ma arkin qaala wuxuu yidhi yaquulu wuxuu dhihi rabbi fakayfa low ra-ow haddii arki lahayan bal kawaran ka warrama qaala wuxuu yidhi nabigeena yaquulu malaigta waxay leeyihiin low ra-ow haddii arki lahayan naarti kaanu waxay an ashadda kuwa darnaan badan minha xaggeeda firaana carar laga carara wa ashadda darnaan badan laha iyada makhaafatan baqitaan laga baqa qaala wuxuu yidhi rabbi qaala wuxuu yidhi nabigeena alai sl slam fayaquulu rabbi markaasa wuxuu dhihi fa ushidikum waxaan marqaatigeliyey anii aniga qad hafartu lahum inaan dembigooda dhaafay qaala wuxuu yidhi nabigeena yaquulu malakun malag baadhihi minhum hebel oonan ayaga ka mid ahayn ayaa ku jira oo umadaas naarta iyo jannada mxuu ahaa jannada ilaahay weydiisanaysa naartana ka mangelaysa aanan ka mid ahayn ayaa ku jira ayuu malaga dahayaa inamaa in kalemahna ja wuxuu yimi lixaajatan nin adan ka lahaa ama ballan ay laha ama danyar uu ku lahaa ama si una ahayd ama saaxiibkiiya ayuu iska soo raacay qaala wuxuu yidhi hum ayaga aljulasaa waa kuwa isla fadhiya waa majlis dad wada fadhiyo weeyaan laa yashqa kuma dhurdarraysto oo kuma hoga bihim ayaga iyo la fadhigooda jaliisuhum kan la fadhiya kuma hoga weyaan isagana jannadii lasi naarta laga badbaadina allahuma ina nasaluka aljana wancuduka nar allahuma ina nasaluka aljanata wancuduka nar allahuma ina nasaluka aljanata wancuduka nar xadiidka sagaal boqol iyo sideedii soddonaad can abi hurayrata waxaa lg radi allahu tacala qala wuxu abu hurayre qala nabi nabigan wuxu yidhi sal slam yaquulu allah alla wuxuu dhihi tacaala korahay ana aniga cinda danni cabdii addoonkayga malahiisa oo bi ani malaysto ayaan ahaya weyaan wa ana anigana macahu isaga ayaan la jira idaa dakaranii goortay uu xuso fain dakaranii hadduu igu xusa fii nafsi naftiisa keligii hoosahaan igu xusa dakartu waan ku xusaya fii nafsi naftaydaaan ku xusaya nafta allah yaa looga qiyaasan naf bini aadan waa nafsun taliiqu bijalaalihi wacadamatihi wasulaaanihi wakibriyaihi wa sulطaanihi wakibriyaihi wa malakuutihi jala jalaaluhu wain dakaranii hadduu i xusa fii mala'in koox oo annagoo kale ah dakartu waan ku xusaa fii mala'in koox oo khayrun khayrin ka khayr badan minhum ayaga khayrin ka in yaroo cibaadaad la imaaday in badan ayaan u dhawaada oo muxuu soo dhawaystay ayuu rabbi subxana wa tacaala wain taqaraba ilaya diracan hadduu dhudhun ii soo dhawaado taqarabtu minhu bacan bac waa saas weeyaan baca ee u dhawaada weeyaan wain ataani hadduu yimaado yamshi isagoo muxuu aha socdo o aad u socdo ataytu garan karna ma aha weeyaan ilahi subxana wa tacaala nicamtiisa iyo fadligiisa iyo khayrkiisa ayuu u dadejinayaa marka masaladan harwalada marka ilaahay wax alla wix sifa ah oo asaga aad isu sheegay ama nabigiis isu sheegay annaga sideedaan u sugaynaa annagoon ta'wiil iyo taxriif iyo tactiil iyo tamiil afarta cudur ka ilaalinayn afartaana waxaa looga tagaa kutub alcaqiida xadiid sagaal boqol iyo sagaal iyo soddonaad can abi hurayrata afarta ka hadalkoodaan ka hadlaya iyo mxuu aha qofkii ina barta rabo aan ka hadlaya xadiid sagaal iyo soddon iyo sagaalaad can abi hurayrata anhu arda anna rasul rasulka al sl slm qal nabigan wuxuu yidhi ina lilah alla weynay isman tiscatan isman sagaashan iyo magac miatan boqol ilaa waaxidan boqol oo hal ah weeyaan man axsaha qofkii xifdiyo sida riwaayadda bukhaari ku sugan waa muttafaqi dakhala aljanata jannada alla ayuu galaa weeyaan kuwaan marka hadda kutubaha horey gadaal kaga qoran ma kuwa ayaga laftirkooda qeyb ka mid a ah weeyaan asmaada alle intaa way ka badan yihiin maxaa yeele sunnada asmaa intaa aad ugu badan ayaa ku sugan qofka raba inuu ogaadana ha u noqdo kutubaha adkaarta ka hadashay amaba saxiix asma allahi alxusna athaabita fi kitab wasuna albani shee uthaymiin rag badan baa wax ka qora weyaan raximahum llah xadiid sagaal boqol iyo afartanaad can abi saciid khudri waxa lg radi allahu tacala an arda sacad bin malik bn snaanin qala wuxuu yidhi kharaja mucaawiyatu mucaawiya ayaa baxay calaa xalaqatin xalqad ayuu ku soo baxay oo fi masjid masaajidka mxuu ahaa dhexdiisa ku sugan ayuu kusoo baxay bud kusoo yidhi faqala wuxuu yidhi maa ajlasakum maxaa idin fariisiyey halkan ood u fadhidaan qaalu waxay dhaheen jalasnaa waan fadhiisanay nadkuru anagoo xusayn allah alla weyne qaala wuxuu yidhi allaahi ma allah idinku ogsoon oo ilaahay baa inaad muxuu ahay ma allah ilahay baa idinku dhaariyay cafwan maa ajlasakum idimuusan fadhiisanin miya ila daaka inaad alla xustaan waxaan ahayn oo infariisiyo kale miyayna jirin oo xaaladaas dhabba qaalu waxay dhaheen wallaahi baan ku dhaaranay maa ajlasanaa nama fadhiisan ilaa daaka arrinkaas mooyane annaga maxaan u fadhinaa halkan lidikri illahi caza wajal in shaa allahu tacaala qaala wuxuu yidhi ama inii aniga mia lam astaxlifkum idin maanan dhaarinin tuhmatan lakum inaad intuhunsanahay oo inaad ikhlaaskiina xun yahay ood meesha wax kale u fadhidaan inaan tuhum ka qaba idinma dhaarinin o wamaa kaana mana ahanin axadun qof oo bimanzilati booskayga joogo min rasulila rasulka sal slm oo raggi nabiga ilaloodka ah oo nabiga muxuu u dhawaa saxaabada ka mid ahay aqala mid iga yaraan badan canhu xaggiisa ka yaraan badan aqala ka yaraan badan canhu xaggiisa xadiian xagga xadiidka nabiga laga wariyana mina xaggayga mucaawiya wuxuu ka mid aha muqiliinta ayuu ka mid ahaa radia allahu tacala an arda wa ina rasula rasulka sal slm kharaja wuu soo baxay calaa xalaqatin xalqad ayuu kusoo baxay oo min asaabi asxaabdiis ka mid sidaanoo kale faqaala wuxuu yidhi maa ajlaskum maxaa idin fariisiiyey su-aashaas aan idin weydiye ayuu nabigu weydiye calayhi slaam qalu waxay dhaheen jalasnaa waan fariisay nadkuru allaha alla weyle anagoo xusayn waan xamad u mahadinayna calaa maa hadaana wuxuu nagu hanuuni awgeed islaam islaamnimada iyo waman oo wamanna uu nagu galladaysta calayna dushanaga gallada iyo nicmada iyo khayrkuu rabbi noo gala darteed aan ku mahadinayna aan u fadhinaa wayaan on ilaah xusayna qaala wuxuu yidhi ama ama inii aniga lam astaxlifkum nabi yaalaha marka warkaas waa nabi maxamed tuhmatan lakum ama inkama dhaardalbin tuhmatan lakum tuhma aan idin tuhma waxbaan ka booda miya ah, afwan waina rasul rasulka al sal slm haraja uu baxay calaa xalaqatin buu baxay min asxaabihi faqala wuxu yidhi ma ajlaskum maxaa idin fariisiye qalu waxay jalasna waan fariisina adkuru llaha anagoo alla xusayn wanaxmaduhu mahadinayna calaa maa hadana wuxuu nagu hanuuniy bilislaam isla lilislaam islaamnimada waumana uu nagu galladaystay cayna dushanaga qaala wuxuu yidhi allah alla ayay ku dhaariye ama allan ku dhaarinayaae maa ajlasakum idinmuusan fariisan miya ilaa daaka arrinkaas mooyane qaaluu waxay dheen wallahi baan ku dhaaranay maa ajlasnaa nama fariisanin ilaa daaka arrinkaas mooyane qaala wuxuu yidhi ama inii aniga miya lam astaxlifkum idinkama dhaar dalbin ama inama dhaarinin tuhmatan lakum inaad idin tuunsanahay tuhmad aan idinka idin tuunsanahay warka lagu laabi ataani waxaa yimid jibriilu ayaa yimid fa ahbarnii wuxuu ii warramay ana allaha alla weyne caza wajal yubaahi inuu idinkuga faantami bikum adinka fadhigiinaan iyo dikrigiinaan almalaaika malaaigta uu leeyahy bal addoommahayga eega wanaagooda arka dikriga dikrigayga hayaan u leeyahay ayaa intaas ayaa muxuu ahay ayaan idiin sheegaa weeyaan jibriil ayaa saa ii sheegay saa oola socda waa nicmo aad weyn xaqiiqatan xadiid sagaal boqol iyo ko iyo fartanaad oo cashirkeen insha allahu tacala ugu dambeeyo can abi hurayrata radi allahu abi hurayrata waxaa laga wariyay o abi saciidin alkhudri annahumaa labadaas saxaabi shahidaa waxay xaadireen ama ka markaati fureen cala nabi nabiga dushi sal slm anahu nabigeena qaala inuu yidhi laa yaqcudu ma fariistaan qowmun qolo yadkuruuna xusaan allaha la weyne caza qaalib ah wajalla weynaaye ilaa haddii ay dhacda miya xafathum waxaa isku hereerayso almalaaikatu malaaigta wa khashiyathum araxmatu naxariista allana way daboosha wanasalat calayhim sakiinatu xasiloonina waa kusoo degtaa wadakarahum allah allana wuu ku sheegaa fii man cindahu malaa'igta agtiisa ahaatay ayuu alla ku sheega subxana carshigiisa eh, ayuu ka sarreeya araxmaan cala arshi istawa naga sarreeyaan marka malaa'igta allah subxaana wa tacala dhankiisa naga jirto oo korraysa iyagana malaa'igtaas ayuu rabbi subxaana wa tacaala wanaaggan ay akhyaartan hayaan ayuu rabbi u sheegaa hada wallahu aclam wsal lla slam ala abdi rasul mustafa ka gaaban min soo